ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد وآية بلوغ سورة النساء شن iyo toban waxaynu ku dhex jirnay nidaamkii wanaagsanaa ee samaawiga ahaa ee ilaahay ummaddiisa u jidaynaya iyada oo markaad u fiirsato axkaamtani ay qofka iyo mujtamaca ilaalinayso shayga loo yaqaano addaruuriyaat asit baahiyaha qofkuuu leeyahay lixda ee mujtamaca aanu ka maarmi karin in loo dhowro maalkiisa sharaftiisa diintiisa cirdigiisa caqligiisa inahaasoo dhan haddii qofkii loo ilaalin waayo oo qaarkood ay dhaawacmaan dhibkeeday leedahay mararka qaarkood baa qofka dhibaatada soo gaadhaysa naftiisa iyo ta maalkiisa soo gaadhaysaba ay ka daran tahay ta dhegtiisa iyo sharaftiisa soo gaadhaysa oo dhibkaa hore ee nasku uu ka soo digaya waxay ahayd in aqoontii iyo maatidii maalkooda la qaato taasuu nasku soo diiday dadka sharaftoodii oo la dhaawaco iyo dhegxumada ku timaada abtirsiimadooda iyo cirdigooda sharaftooda ayaa mararka qaarkood maalkoo laga qaadaba ka daranba marka nasku halkan wuxuu ka bilaabayaa ilaa aayadaha soo socda ilaalintii sharcigu u ilaalinayay qofka bani aadamka ah ee basharka ah cirdigiisa iyo sharaftiisa dhaawaca ka soo gaadhaya maalka iyo jidhkaba marbuu ka daran yahay ka dhegta ka soo gaadhaya nin shaacira baa taa isagoo ka hadlaya wuxuu idhi jiraaxaatu sinaani laha lti'aamu walaa yaltaamu maa jaraxa lisaan jiraaxaatu sinaan waranka dhaawucuu geystaa laha lti'aam wuu bogsanayaa in yarbu ku bogsan karaa markuu dhakhtarku daweeyo dhaawaca jidhka soo gaadha walaa yaltaamu maa jaraxa lisaan laakiin dhegxumada sharafta qofka soo gaadha ma bogsado boqolaal sano iyo intuu nool yahaye isagoo dhintay ayaa ceebaynta iyo cambaaraynta ku timi sharaftiisa iyo nasabkiisa ay sii daba soconaysa waa xikmadaha islaamku u xaaraantinimeeyey sinada iyo saaxiibka waayo qofkan iska daa labada qofa isu tegay iska daayo ubadkiiba waxaan ila soconaya oo la leeyahay waa kii waladusinaha waa kii kan ahaa dadku ay u abtirinayaan ilaa marka uu guursadaabay waxay daba soconayaan ilaa abtirsiimadiisay daba soconayaan aayaadku markaa mawduucaasay bilaabeen inuu ilaahay saxo arrintaana uu ilaaliyo wallaati buu ilahay dumarka ya'tiina la imanaya alfaaxishata sinada oo min nisaa'ikum dumarkiinna ah. dumarka ummadiinna ka midee sina ku dhaca fastashhiduu calayhinna waxa aa markhaati u samaysaan arbacata minkum afar markhaatiyahoo raggiinna ah u markhaatigeliya fa in shahiduu hadday afartaasi markhaati ku noqdaan fa amsikuuhunna fi lbuyuut guryaha ku haya oo guriga ha ku karantiimaysnaadaanoo ku xejiya xataa yatawafaahunna almowt ilaa malaguu nafta ka qaadayo gurigaa ku jiraan aw yajcala allaahu lahunna ama ilaahay uu u yeelayo sabiila waddo kale oo xeer ciqaabeeda ah intuu ilaahay soo dejinayo waladaani labada qof ee ya'tiyaaniha sinada la yimaada ee minkum idinka idinka mida muslimiintiina ama bulshada basharkaba ka mida labada qofka kala sinaysta fa aaduuhumaa dhiba macnaha ciqaaba fain taabaa wa aslaxaa hadday ilaahay u toobad keenaan oo camalkooda ay wanaajiyaan fa acriduu canhumaa iska daaya oo ka hadha ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday tawaaban raxiima mid towbadaqbal badan oo naxariis badan buu ahaaday ee ciqaabeedkii sinadu ay lahayd wakhtigii hore ee islaamka wakhtigii shuruucdu ay soo degaysay cahdigii madanigahaa ee hore ayay aayaddani ka warramaysa xerciqaabeedkaasi waxaa sida aayadduba ay sheegtay in qofka sinaystay siiba dumarka guriga un lagu hayo oo qofkani dhaawacbaa ku yimide dhaawacaa iyo burushkaa wasakhda ah ee uu sito hadduu banaanka ula soo baxo qaar kaleu marmarinayaa marka wuxuu istaahilaa hadii waxan eh, qulunka noocana uu ku dhacay in gurigiisa un lagu xidho arrinku saasuu ahaa markii hore laakiin taas waxay imanaysay marka afar markhaati ay ku furaan qofkani inay sinaysatay fastashhiduu calayhina arbacatan min afar markhaati kol haday gabadhan ku furaan inay sina ku dhacday guriga in lagu haya ahayd fa amsikuuhunna fi lbuyuut guriga ha lagu hayo ciqaabteedu saas ahayd waaya halkaasay ku jiraysa waa xabsi guri buu ciqaab xabsi guri soomaad maqal xabsi guri bay shaqadeeda ilaa ay ku dhimanayso ama xeer ciqaabeed kale soo degayba xeer ciqaabeedkaa kale wuu soo degay oo ilaahay baa jideeyey nabi maxamedna calayhi salaatu wasalaam intuu ummadda u yeedhaybaa wuxuu uhi khuduu cannii khuduu cannii qad jacala allaahu lahunna sabiila waar iga qaata ilaahay wadduu u jideeyey aw yajcala allaahu lahunna sabiilan sabiil iyo xeer ciqaabeed kalea la sugayae ciqaabtii way timide oo qur-aan baa soo degaye iga qaata waa aayaadka markaa suuratu nuur qaybaheeda hore ku sugan sida ay tilmaamayaan markaasuu dabeetana nebigu sheegay athayibu bithayib albikru bilbikri bilbikri jaldu miatin wa taqriibu caam labada qof ee dhallinyaradan xaas hore soo marina kala sinaysta waa in boqol shaabub lagu dhufto ama boqol ulood sanadna la masaafuriyo wahayibu bihayib jaldu mi'atin warajm waa in lagu dhufto boqol shaabug dhagaxna lagu dilo sida laakiin nusuusta ku sugan ficilkii nebiga calayhi salaatu wasalaam qofkaa isaga ahee dhagaxa lagu dilaya waxba shaabuug muu marinin ee wuu ka daayo isaga dhagaxunbuu uga dhigay marka qofkii xaas soo marayna waa in dhagax lagu dilo qofkii aan soo marina dhallinyaro ahna waa in boqolkaa lagu dhufto الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة sa ilahay aayadda u xus marka aayaadkaa aynu akhrinee suuratu nuur qaybaheeda hore ku sugan baa nasakhaya aayaddan labadan aayadood nasakhaya waaye aayaddaasina waxay ku jirtaa labaatanka aayadooda qur-aanka naasikha ah aayaddanina waxay ku jirtaa labaatanka aayadood ee mansuukha ah marka qur-aan ahaan waa la akhriyaya waa lagu cibaadaysanaya kitaabkii bay ku qoran tahay laakiin waa mansuuqun macnan laa lafdan erayadii way joogaan xagga macno ahaanun baan loo raacayn waaya taasi waa taa xataa yatawafaahuna almowtu aw yajcala allahu lahuna sabiila ilaa ay dhimanayaan ama ilaahay waddo kala u jidaynayaan waddo kalea loo jideeyay waa in labadaa lagaga calaf qaado guri bay kolkii hore ahayde aakhiraa loo dhaadhicinayaa imika leanna qofkani kol hadduu waxaan la qabsaday gidaar buu jabiyey xishoodka gidaarkii u lahaabuu jabiyey marka waa udhari u dhib yar qaar kaleo gidaarkii ku gudban yahay inuu iyagana ka sii jabiyo oo dabeetana uu wada wasakheeyo marka waa waa xubin kansal ku dhacay oo istaahila si jidhka inta kale u noolaato in isaga la jaro islaamku wuu naxariisanaya qofka intuu isagu naxariis leeyahay marka isaga naxariistu ka soo dhammaata iyo raxmadda iyo karaamada alla wuxuu leeyahy waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim qofka ilaahay u ihaanaysta ma laha wax kala amar aayaddan dambe waladaani minkum faaaduuhumaa laba macnay mariyeen culimmadu labada la yimaada sinada ya'tiyaanihaa macnaha damiirkaas wuxuu sinada labada qof sinadii la yimaada ee idinka mida ka ibnu cabbaas fasirayaa leh bishatmi waaltacyiiri waadarbi binnicaab waa in la hadido oo la erayo caya lagu idhaahdo oo kabaha lagu tuurtuuro ayay ahaan jirtay berigii hore laakiin intii aan dee aayaadka aynu akhriyayna goorta dhoweyta soo degin saasuu ahaa fa aaduuhumaa dhiba oo intoo la dhibo labadoodaba labadan qofa kala sinaystee ninkii aafadaa dhibkaa la mariyo ayaa gabadha gurigaa lagu sii xidhay ciqaabtu saasay berigii hore ahay waladaani yaatiyaaniha oo maxaa loo soo celiyey kolkii hore gabadhuunbaa la sheegay sinada ku dhacday dee iminkana ayaddana waxaa loo soo celiyay ninkii ku lamaanaa ciqaabtuu yeelanayo in isagana la raaciyo marka iyadu xabsi gurigana way leedahay edbintan kale la marinayana way lahayd labadaa la raacinaya ninkuna fa aaduuhumaa ciqaabtuu la wadaagayay tahdiid macnaha qowl lagu hadido iyo ficil lagu edbiyo labadaba lahayd a'imada qaarkood waxay ku fasirayaan sida mawsuulku uu tusinayo mawsuulku waa erayadii naska ahaa ee loo isticmaali jiray labka labada dhadigna walataani bay noqonaysaa labada labna waladaani bay noqonayaan allataani waladaani marka macnuu wuxuu sheegayaa dumarkii laga soo warran ciqaabtooda dadkii kala sinaystayna waa kaa laakiin labada nin ee xumaan sameeya sida kuwii camalu qowmi luut qowmuluudku wixii xumaayee xilka lahaa ee dulliga ahaa ay samayn jireen labada sameeye laftigooda fa aaduuhumaa oo dhiba hadday dhacdo nin nin xaggiisa u kaca in la arko iyaga laftigooda hadaynine ciqaaba baa ilaaha weyli marka ciqaabunbay berigaa hore ahayd iyo in la dhibo jirkooda wax la soo gaadhsiiyey wakhtigii dambe dee waa ka nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiidta qaarkood ku leh inkastoo sanadkoodu aanu adkayn adkayn man ra'aytumuuhu yacmalu camala qowmi nuud faqtuluuh faqtuluu lfaacila walmafcuula bih taasaana runtii iyaga laftigooda ay istaahilaan oo ku haboon ka lagu samaynayo ka samaynayaba dila saasay aimada ku tegeen in badan oo ka midihi qaarkoodna waxay ku tegeen ciqaabta sinada un in la mariyo oo wakhtigii hore ay haydatani dee wakhtigan dambe in ciqaabta sinada uu lambariyo kii xaafsanalana la dilo kii kalena boqolkii lagu dhufto saasaad moodaa inay u yar badan yihin waayahay waxaa halkan ilaahay uu bixinayaa fursad mar waloo macsiyo iyo dembi nasku uu ka waramo addoommaha wuxuu u tilmaamaa ana lahum rabban yakfiru dunuuba jamiica inay leeyihiin ilaah salabeeya oo tirtira oo dhaafa dembigu siduu u dhan yahay qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica fariintaa gaadhsii nebi maxamed oo addoommahayga ku xadgudbay naftooda waxaad u sheegtaa inuu ilaahay dembiga oo dhan dhaafo ina allaha kaana tawaaban raxiima fain taabaa waaslaxa faacriduu canhuma mar hadduu toobad keeno qofkii oo arrin waxbuu kharibay naftiisiibuu kharibay bulshadiibuu kharibay qad afsada alcibaada waalbilaad qofku kol haddii uu xumaanta noocaan ku dhaqaaqo dal dadba uu aafeeyey burushkii wasakhdhaabuu dhan walba u seydhay sidaa darteed baa towbadoodii towbad keliya ilaahay kuma daynin ee wuxuu uhi fa in taabaa maxay wa aslaxaa ay hagaajiyaan wax ooy waxaan ka murugoodaan ooy dadka u sheegaan inay waxaan wax yihiin ay ku dhaceen oo la arko qofkiioo wixii ka siqsiqaya oo ka xun oo aan ku faanayn wa aslaxaa waa inay wax dabaqabateeyaan waxbay kharribeena markaa ilaahay toobaddu ka aqbalayaa uu dee wuu naxariista addoommaha naxariisanaya waayo towbaddii haddaba waa fursad weyn iyo jaanis qiimo badan oo ilaahay uu siinayo ilaahay uu siinayo addoomihiisa jaaniska addoomaha la siinayo ma aha mid geli kara cabad iyo wax lagu ciyaaro wax lagu ciyaaro inuu noqdo ma aha jaaniskaas oo fursaddaa qofku uu lumiyo maya towbaddii waxa lagama maarmaana inay yeelato shuruud inay yeelato shuruud mar saddex shardi bay yeelanaysaa marna afar shardi bay yeelanaysaa marna shan shardi bay yeelanaysaa shantii shardi ay leedahay towbadu lahayd mid ka midabaa halkan ilaahay ku xusay qofkii macsiyadii waa inuu ka fuqaa waa inuu ka xumaadaayo ka walaacaayo mucurtoon uu galaa markuu macsiyada ku dhaco waa inuu go-aansadaa dib ugu noqon waa in wakhtigeediina la marayo shardigan bay aayadani tilmaamaysa towbadu fursaddaas wakhti bay leedahay wakhti walba towbadda lama aqbalo jaaniskaasi maruu albaabku isa soo xidhayaabaa jira si tilqaa'i ah si toosabuu mar albaabku isu xidhaa towbadiiba haddaba ilaahay shuruuddeedii u xusay inama atawbatu cala allah towbadda ilaahay uu isku waajibiyey liladiina kuwibay u sugnaatoo towbad leh yacmaluuna suu'a xumaanta samaynayay bijahaala iyagoo gafaya uma yatuubuuna ka noqonayay min qariib bacda qariib wakhti yar kadibba towbad keenayay fa ulaa'ika kuwa intay macsiyadii sameeyeen markiiba soo noqday yatuubu allahu calayhim ilaahay wuu ka towbad aqbalaya wa kaana allahu caliiman xakiima ilaahay baa cilmi iyo xigmad baleh inama tawba bahe haddaba kuwa la diiday waa walaysat itawba towbad ma laha oo towbaddu umay sugnaanin liladiina yacmaluuna asayi'aat kuwa gafafka iyo xumaanta iyo xaaraanta booshaaqaya ee samaynaya xumaantii bay ku dhex jiraanay daldalayaanay wadayaan xataa ilaa wakhtigii bay wadayaan mabay tanaasulinba xadara axadahum lmowt malaggu uu soo duldhigto ilaa uu ku soo xaadiro macnaha amaaraadkii malaggu jeeray ku soo xaadiraanoo sakaraadkii uu gaadho qaala uu yidhi innii anigu tubtu imikaan ilaahay oo toobad keenay kuwaasi towbad maleh wakhtigeedii u dhammaaday walaladiina kuwiina towbad ma leh yamuutuuna dhimanayay wahum kufaar iyagoo gaalo ah. qofka gaalnimo ku dhex jiraana towbad ma leh ulaa'ika lahum cadaaban aliiman kuwa cadaab kulul baanu diyaarinay sidaasuu ilahay yihi subxaanah innamaa waa xasri idaafiya baynu soo meesha laga ixtiraasaya ee laga duwayana aayadda dambaa fasirta towbadda cid waliba waan towbad keenay un arrinkeedu maahae towbaddu wakhti bay leedahay macnaha kayfiyay leedahay wakhtina way leedahay wakhtigeedu sidaa aayaddaba ilaahay uu ku xusay waxa weeye markay qofka macsiyadu ka dhacdo waa inuu toobad keeno si dhaqso ah intaan qoraxduna xagga galbeedka ka soo bixin ee wareegeedu aanu isbedelin isaga laftiisana qiyaamihiisu aanu kicin qofka macnaa qiyaamihii caamka ahaa iyo qiyaamihii khaaska ahaa intaan la gaadhin qiyaamaha caamkii waa ka adduunyadan ilaahay uu meesha kaga saarayo qiyaamada khaaskiina de waa tan qofka gaarkiisa u haysta waa geerida intaan la gaadhin inama atawbatu cala allahi liladiina yacmaluuna sua uma liladiina yacmaluuna suu'a bijahalatin uma yatuubuuna min qariib min qariib wakhti dhow waa intaan wakhtiga aayaddan soo socotaa ay sheegtee sakaraadka la gaadhin weeye leannahu waa iska wada qariib cumriga insaanka iyo wakhtigiisuba wakhti qariiba wey wax iska kooban latiifa aayaddu marka la eego faxwaheeda iyo mafhuumkeeda waxa uu tilmaamayaa inay waajib ku tahay qofka markastuu kastuu gef ku dhaco degdeg deg inuu toobad keeno can qariib inaanu odhanin goordha baa toobad keeniyo in allaha kafuurun raxiim iyo sida dad badanoo fasaqa ahi ay yidhaahdaan ilaahay dembigu uu dhaafa ilahay waa kafuururaxiim oonu towbadda dib dhiginoo wakhti dheer la sii egaynina can qariib markiiba waa inu cagagubyooda ah oo xumaanta ka siqsiqa oo degdeg deg u toobad keena waa faral qofka macsiyada ku dhaca towbaddu faral bay ku tahay faralna lama dibdhigo can qariib macnaa laga fahmayo jaaniska wuu haystaa ilaa waktiga laakiin gooruu noqon baan war laga haynin wakhtigiibaaba kugu dhawaan karaba oo isagoo macsiyadii ku jiruuba malagu iman karaaba marka can qariib ka gaadhsiiyo fa ulaaika yatuubu allahu waxaad isweydiinaysaa qofku markuu aada usii dhugto aayadda towbadda waxaan ka aqbalayaabaa ilaahay uhi kuwa xumaanta sameeya bijahaalati iyagoo jaahiliina oo hadduu qofku macsiyo sameeyo oo uu jaahil yahay miyaa loo cudurdaaraya maala macsiyadan hadduu ka jaahil yahay ku dhacayba inuu dembi yahay muu garanayn miyaa loo qabanayaa ha isagoo baran karaya oo cilmigii baran karaya macsiyadan uu kaga baydi lahaa kolkuu cilmiga xaqiruu iska baalmaraha daahirka aayadda dee kolkaynu eegno wey lannahu dadka waxaa loo qaybinaya caalimun bilcilmi wa caalimun bilquwa qof caalima oo yaqaano cilmigii iyo qof caalima oo baran karaya haa qofkani haddii uu isagoo baran karaya iska daayey waxaa loola xisaabtamayaa sidii kii aqoon-yahanka ahaa yaqaanay oo kale leannahu isagoo baran karaya iska daayay waa caalimun bilquwa marka bijahaalati intukaasay khusaynaysaa jaahilba ha ahaadee wuu baran karayoo liiskaasaa lagu daray culimada yaqaana macsiyada dabeetna halkaas bijahaala culimada qaarkood waxay leeyihiin ha qofkii jaahila waa loo cudur cudurdaarayoo looma qabanayo laakiin ereygan bijahaalatin waxa uu tilmaamayaa diin la diin daro diin yaraan buu sheegaya inama atawbatu cala allahi liladiina yacmaluuna suu'a bijahaala kuwa iyagoo diintoodii yaraatay oo jaahiliina sameeyey waxaan xataa caalimbaha ahaadee qofka macsiyo u badheeree sameeya waa jaahiluun yunzal mansilata aljaahil oo tafsiirka asxaabtu u badan yihin aqoonba ha lahaado laakiin magaciisa caalim lo odhan maayo mar hadduu cilmigii ku camal fali waaye jaahil baayo loo yaqaanaa liladiina yacmaluuna sua bijahaala labadaa macnada way noqonaysaa kuwaasan ka toobad aqbalayaabaa walaysat الtowbaة liladiina yacmaluuna sayi'aat towbad ma laha kuwa dembiga wada wada wada wada een ka kala joogsan een iska daynin een ka soo noqon xataa idaa xadara axadahm اlmowtu qaala inii tubtu laan markii malagu kusoo xaadiray buuhi ilaah minkaan toobad keenay mowt haddii dee malagu naftaba uu ka qaado geeridu ay ku timaado kow yidhaahdo dee hadal kaliba ma yimaadeen saa darteed waxaad fahmaysaa mowdkan macnihiisu inuu yahay amaaraadkii mowdka iyo tumaatidiisii markay ku dhacdo qof weyni wadkii waa yaqaanaa markii la tumaatiyey ee uu dhulka galay ee uu arkay inaanu ka kacaynin ayuu dabeedna dib u soo noqday sidii fircoon fircoon alaciin wakhtigaa uu arkay inuu sii dhimanayo ayuu leeyahay aamantu biladii aamanat bihi banuu israa'iil reer banu israa'iil ilaahay rumeeyeen imankaan qirsanahay bu cunaha la qabtay biyuhu hor iyo dababa ka galeen waktigaasi weeye wakhtiga ay xidhmayso towbada nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo tan ka hadlaya waxau ihi ina allaha yaqbalu tawbata cabdihi maa lam yuqarqir ilaahay wuu aqbalaa addoonkiisa towbadda wuu ka aqbalaa addoonka oo abuuray wuu ka aqbalaa towbadda haddaanay qarqaraha gaadhin baashu haddaanay biyo buuflaha markay qaarka dambe ka soo baxday xaggan hore isugu timaado xawlmariidkiiyo kalxamaha markay marayso ee hiinfaadhigiisu uu badan yahay wakhtigaa maya wakhtigaa lagama aqbalayo kalaa idaa balaqat itaraaqi wa qiila man naraa wadanna annahu alfiraaq waltafat isaaqu bisaaq ilaa rabbika yowmaidin ilmasaaq wakhtigaa camalkiisii unbaa u yaalla mooyaane wixii imika uu sameeyo lama aqbalayo wala ladiina yamuutuuna wahum kufaar towbad ma leh naxariis malun bay qofka isagoo gaalo dhintay ama isagoo gaalnimo ku dhex jira hadduu dhinto oo aan gaalnimadii ka bixin towbadda lama aqbalo qofkii haba yidhaahdo waan towbad keenay laakiin kol hadduu kaafir yahay oo e, ficilkii uu ku gaaloobaya qowlku ku gaaloobaya uu wado towbadi ma jirto towbadda wixii burinayay buu wadaa waactadnaa lahum cadaaban aliim sidaasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaad halkaa ka arkaysa addoommaha wixii halaagay u diiday kolkaasuu haddana u bandhigay markiiba siday janiska u heli karayaan iyo fursadda haystaan iyo fursaddaa inay ka faa'idaystaan markaasuu hadana barbar dhigay fursaddan waxa ka dayici karaya ee ka kharibi karaya maa yafcalu allaahu bicadaabikum ilaahay wuxuu leeyahay bal cadaabkiinna maxaan ku falaya cadaabkiinna maxaan ku falaya naxariis baan idinla doondoonayaa idinkii baa laydin taaglaaya yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyow laa yaxilu lakum xalaal idin maaha idinma banaana an tarifu nisaaa dumarka inaad dhaxashaan karhan qasab dumarka inaad qasab ku dhaxashaan oo dumaal qasaba ku dumaashaan ma ogoli baa ilahay wuli walaa tacduluuhunna ha leeleelinina dumarkii oo ha meermeerinina litadhabuu si aa u qaadataan bibacdi maa aataytumuuhunna wixii aad siiseen qaarkii meherkii aad siiseen qaarkii si aa u qaadataan ilaa an yaatiina bifaaxishatin mubayina faaxisho cad hadday sameeyaan mooyaane oo markaa xaqooda lama qaadanayo ciqaab bay leeyihiin xeerkii sinada ah wacaashiruuhunna bilmacruuf si wanaagsan ula dhaqma buu ilaahay yidhi ooryaha iyo xaasaskiinna fain karihtumuuhunna haddaad karaahiyaysataan haddaad kohataan aydan aydaan jeclaysanin arrimaha qaarkood haddaad ku nacdaan facasaa waxa dhab ah an takrahuu shayan waxyaabaha qaarkood inaad nacdaan an takrahuu shayan inaad shay nacdaan wayajcal allahu fiihi ilaahayna shaygaa dhexdiisa uu idiin yeelo khayran kaiiran khayr badan aayaddan sidaasaa ilaahay u xusay subxaanah waxa ay ku soo degtay iyada oo saxaysa dhaqankii carabta iyo jaahiliyadu ay lahaayeen oad odhan karto dadkii oo muslimiin sheeganaya xilligeennan iyo dhaqankeennana waxbaa kaga sii jira taasaa ilaahay uu saxayaa ummadda ka fujinaya waxaad halkaa ka arkaysaa hada diin diinu takyiir diintani waa diin wax beddelaysa maaha diin dadka intoo la-ag dhigo unay barakaystaan ay ku abtirsadaan intoo ay ku abtirsadaan oo ay isku mehersadaan oo magacyada ay kula baxaan oo ay masaajidka dhigaanun maaha laakiin waa diinu tagyiir tagyiir haddii la yidhi waxna way hadminaysaa waxna way binaynaysaa diintu waxbay meesha ka saaraysaa duminaysaa nidaamka jaahiliga ah. nidaamka islaamika ee samaawiga ah quruxda badan ee macaanna way dhisaysaa marka dhaqamadii jaahiligaa ah kolba mid aayaadku ay fujinayaan daaqada laga tuuraya kii islaamkana waa soo taagaya tashkiis baa loo waxay samayn jireen ninku marka uu dhinto kawxiga tolkiisa ah ayaa xaaskiisii iyo xoolihiisiiba la wareegaya xaaskiisa hadduu doonoy cajabiso wuu guursanayaa isaga iyadaa leh meherkeedana iyadaa isagaa leh dhaxalkeedana iyadaa leh gebigeedaba iyada isagaa wada leh wuu la wareegay sidii shuciyadu ahantiga ula wareegi jirtay ninkaasi saasuu ula wareegaya waxeedii oo dhanba waaya way cabjabin weydo ma doonayo inuu guursado markaana wuxuu samaynayaa meherka iyobuu kala hadhayaa iyo dhaxalka markaasaa wuxuu leeyahay haddaad doonaysa inaan ku fasaxo dee dhaxaliyo mehertoona hay weydiin maxaanu dhaxaliyo meher kugu siinaa soo adigan reerkii kudumaali lahaa kasii fakanaya haddaad xoolo doonaysood meher doonaysood caruur doonayso dee nin baanu kuula diyaarnaho reerka dib ugu soo noqo ayuu leeyahay hadii laakiin aanad doonaynin hada salaam haddii aanu doonayna meherkiiyo dhaxalkiibu ka qaadaya taasaa jiraysa wuxuu ka bilaabayaa arinta markii hebel lasoo aastay xabaashiisa laga soo dareero tacsida uu soo tacsiyaynayo xaaskiisii waxay ahayd inuu goiisa ku dul tuuro uu yidhaahdo duntuna waa taas oo ay ku kaa xidhanta mar hadduu go-a ku dul tuuro macnaheedu waxa weeye wuu ku habsaday dhanna u dirgan mayso dhanna u dhaqaaqi mayso miskiinaddaa iyadaa kii ka dhicin lahaa ee waalidkeed aha ee walaalkeed aha dee isna sheekadan oo kaleu leeyahy dhaqankan oo kale dee isna leeyahy oo mid kaleu taa ka sugayaa xaguu tan uga miciinaa waaya waxa dhacayso kasii foolxumaydba sida aynu ku arki doonno aayaadka dambe inuu guursan karayaba gabadha aayada u ahe uu ka dhintay aabihi aynu ku arki doonno qisada dambe oo dadka dhaxlaya inankay u aayada tahaybaa ku jirayba ilaahay arrintaasuu diiday ooridii nafteediibay xor u tahay marka laga dhinto maalkeediibay xor u tahay dhaxalkaaga heshay meherkeediibay xor u tahay magteediibay xor u tahay intaba waa xor ninkay doontay guursanaysaa dhaqaalaheeda say doontay u qaadanaysaa cidday doontay siinaysa aadow salaam sharcigu saasuu ugu hiilaya waayahay marka haddaba ta aayaddu ay diidaysaa waa taa ilaahay uu yidhi karhan qasab weeye qasabkaa la diiday haddii gabadhu marka uu ninkeedu dhinto iyada iyo ehelkiisii ay isla gartaan in la dumaalo oo carruurtiina aanay caa'iladii ka fogaanin iyadiina qoyskii ay ku soo noqoto oo nin ay raalli ka tahay ay guursato dee taasi waa wanaagsan tahay way wanaagsan tahay oo carruurtiina ehelkeedaa ka warhaynaya midhka la diidaya aayaddu aad ka arkaysa waa karhanun qasabun weeye qasabkuunbaa la diiday iyadaa loo bandhigaya waxaa la leeyahay heblaaye dee saygaagii dhimaye laakiin xigtadiisii ama walaalihii ama ilmaadeeradii dee hebel iyo hebel baa joogee keebay kugu godaa mid ma ka dhigan karaysa xaas kuwa haayo hebel baan ka dhigan karay hebelkaasaa loo guurnay ee maaha xataa ka u sokeeya in lagu khasbo innagaa waxay eegaan walaalkii oo weliba ka u weyna oo weliba kadaaya oo weliba kadaaya shuruudaha ku xidhan shuruudaha in lagu qasbo maaha waxa weye inamadii kaasaa jooga raggii kaasaa jooga caruurtiina de in laga warhayo iyaga iyo xoolahoodii oo lagula koriyo ayaa la doonayaa keebaad guursanaysaa ninkay raalli ku noqoto wey innagana dee waa waad garanaysaao ka ugu xiga haddii midaan ahayn uu guursado isla raarkabaa ka waabu kaga siin jiray oo dagaaladii soomaalida dumaashay ka dhici jireen waxyaabaha dumaal bay naga qaadeen bay odhan jireen dumaal aanu iska lahayn oonu dhaxalnay ayay naga qaadeen reer hebel dabeetna waanu la dagaalamaynaa <laughs> waa taa ilahay uhi bal cibaarada eh. laa yaxilu lakum an tariu nisaaa karhan dumarkii inaad dhaxashaan baa ilahay dhaxal mar haddii xorriyadeedii loo ogolaan waayo xorriyatu zawaaj wa xorriyatu lmilkiya wa xorriyatu tasaruf kol haddii loo ogolaan waayo dee gebigeediiba oo dhaxal waa sibqad runtii jaahiliyaoo dareen jaahiliya oo jira wey dadku marka had iyo jeer gabadh baa dhaawacmaysa markaasaa ay ku odhanayaan sheekh marka la xaqo gabadhan xoolaheeda ma tolkeed baa leh mise waxa le reerkii ay ka dhalatay hadda iyadiina waa heblaayo way way shuurinaysaa halkanay joogtaa ma tolkeed baa le xoolaheeda magtaa laga qaadaya gabadhan soconaysa mise waxale kii ay u dhaxday dee mee waxale iyada sawtan iyadii joogta miyay allaysata <laughs> ilamay dhimane way joogtaa waa qof bani aadam waxbuu mulkii kara nagteeda iyadaanu hadday doonto wayba cafiyi kartaaba marka waa waxbaa jira dhaxalkiibay dadku dareemayaan gabadhan la dhexlayay taasunbay aayaddu diid ee lama diidana dumeel oo dhan saa in loo fahmaa muhiima walaa tacduluhunna litadhabuu bibacdi maa aataytumuhunna ha cadilina si aa ula tagtaan wixii aad siiseena meherahaa qaarkii oo ha odhanin waan ku cadilayaa oo waad ii xidhnaanaysa ilaa aad waxisiiso saa ha odhanin manaha gabadhaad qabtayba maaha waa tu laga dhintay tii laga dhintay baad shardi uga dhigaysa od leedahay haddaad doonaysa inaan ku fasaxo e wax keentaa wixii lagu siiye wax soo celi ilaa an yatiina bifaaxishatin mubayina laakiin in yatiina bifaaxishatin mubayina hadday la yimaadaan foolxumo cad fa calayhina alciqaab dee markaa ciqaab baa lagu leeyahy markaa laftigeeda xoolaheedii qaato oo iyada dhaxla ma aha istinaha waa ka ay culamaau naxw yidhaahdaan waa istinaaun munqaicun laa mutasil xidhiidh lama laha halkaa hore wuu ka soo go-an yahay marka macnaheedu waxa weeyaan haday faaxisho cad la yimaadaan dee ciqaab baa lagu leeyahay wacaashiruhuna bilmacruuf sidaasaa ilaha wy eraygani waa erey dumarka u gaara oo aayaddu wacaashirnahum bilmacruuf raggii si wanaagsan dumarkiia ula dhaqma may odhanaya dumarkii unbaa inta lagu gaar yeelay oo ilahay uhi wacaashiruuhunna bilmacruuf si wanaagsan ula dhaqma si wanaagsan ula dhaqma waa nas guda ballaadhan xikmad badan xambaarsan fasaaxadiisa leh la dhaqanka dumarku inuu ka caamsan yahay bay aayaddu tilmaamaysaa dhar iyo dhuuni iyo guri iyo waxyaabaha maadiga ee muuqda ee la siiyo uun ee calooshiiyo waxaa u yara buuxinaya ee qurqurxinaya waxaasun maaha laakiin waa arrin diinteeda iyo duunyadeeda iyo damiirkeeda iyo akhlaaqdeeda iyo moralkeeda intaba saameynaysa siduu nabi maxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam oo xasaskiisu way ku faraxsanaayeen oo way jeclaayeen oo way ka oo way isku haysteen isagoo wax adduunyaaba aanu hayninba isagoon adduunyaba u hayninba ayaa haddana jeclaayeen wakadalik lama sheegin oryihii asxaabta mid adduunla-aan ku fasakhan jirtay biilkiibuu noo waayo waanu ka fasakhanaynaa qaadigu hanaga fasakha mabay lahaynba waxbaba lama fasakhinji waa ka ibnu xasan masaladaa marka uu niqaashayo ayuu baxsi dheer buu ka qorayaa uu ka warramaya war wax fasakhiya wax adduunya ku kala caban jiray mamay jirin iyo baan waaye maxaa jiray wacaashiruhunna bilmacruuf Ehm, damiirka qofka iyo moralkiisa iyo yididiilada iyo kalgacalka ka dhexeeya labada qof ayaa aad u sareeyay markaa gaajada iyo duruufta haysata way ugu dulqaadanaysa gabadhu mucaashiruhuna bilmacruuf saasaa ilahay usma lidaalik ayaa sababaha marka ay cuskanayaan culimada fuqahadu sababaha gabadh lagu fasakhi karo suu lmucaashara bay ku daraan amar ilaahay wuxuu ku bixiyay macruuf in lagula mucaasharoodee haddii suuulmucaashara ay timaado xaqba u yeelanaysa inay ka ashkatoota suuulmucaashara diinla-aan iyo dunye xumo wacaashiruhunna bilmacruuf dee aayaddaa fasirta waxa weye fa imsaakun bimacruufin wa tasriixun biixsaan aw tasriixun biixsaan waa sidaas wey labadaa mid wey imaa wa imaa in si wanaagsan loo wada joogo iyo in si wanaagsan qofkii in xorriyaddiisa loo siiyo marka ilaahay subxaanah wuxuu yaqaanaa bani aadamka iyo siduu u fikiro raggooda iyo dumarkooda iyo waxyaabaha yaryare kahanayaan iyo waxa xoqanaya ayuu yaqaanaa gabadh waliba ninkeeda meelunbay ku diidanta waxna way ku jeceshay ninkuna gabadhiisa waxyaaba uu ku diidan yahay baa jira iyo wax uu ku jecel yahay ile qofkani waa qof bani aadamoo malag ma ahoo macsuum ma ahoo de qof muriya mudha ah maahoo toosan ee qalqallooc buu leeyahay markaasaa ilaahay uu isu muslaxay labadan qof weliba si gaara ah kuwii gacanta dalqada ku hayuu la hadlay dumarkiibuu u muslaxayaa muslaxaad cajo badan wey fain karihtumuhunna haddaad nacdaan waxyaaba ku karaahaystaan dumarkii facasaa an takrahu shayan wayajcal allahu fiihi khayran kaiira waxa dhab ah wax aad karaahaysateen oo ciil idinka qabtoo ka kohanaysaan in khayr badan ku jiro saa darteed ba rasuulku sala allahu wa wasalam waxau lahaa laa yafruq mu'minun mu'mina in sakita minhaa khuluqan radya minhaa aakhar waar yuu ka cadhaysiinin ninku xaaskiisa haddii uu akhlaaqdeeda qaar ka mida ku karaahiyaysto inta uu kaga raali noqonaya badan marka ha eego intay ku wanaagsan tahayoo dee intay ku xun tahay yuu eegi ilaa qof waliba ka kale xagga xun hadduu ka ursado waa la kala didi dhinaca wanaagsan ha la yskala xidhiidho oo xaggaa wanaagga qofka ha laga eego oo miisaanka hala saaro marka saasaa ilahay uli subxaana heblaaya waxaasay samaysay waxaasay samaysay waxaasay samaysay intuu tiriyuu isu geeyo inuu isqarxiyo intuu is-afuufo maya ee waa inuu idhaahdo kaana weyn leedo kaana weyn leedo kaana weyn leedo kaana weyn leedo shakilaan markuu shaydaanka u jawaabayo shaydaankaa biirinaya shaydaanku intaas uu ku karaahiyaysanayaabuu biirinaya intaasuu far waaweyn ugu qoraya isaguna far ka waaweyn intuu kaga raaliyaha ugu qoro war soo ururee waaya qisay sheegaa sanadkeedu si uu noqdaba cumar ibnu khadaab uu nin soo ashkatooday xaaskiisii wuxuu arkay ibnatu zayd iyadoo xaaskiisii ama ibnatu zayd ha ama kuwii ka dambeey iyadoo ay xoogaa hadalka ku adadkaynayso dee dambe waayeelay islaamka dhaqankiisii ku degay dee khaliif khaliifkabaa berigii hore waa kii lahaana hadli jirinbe xagga iyagaba may soo eegi jirine nebi ow adigaaba nagu soo dhiiriyey buu lahaa waa berigii hore taas laakiin markii dambe ee xaqay leeda iyo iyo dee loo ogolaaday iyada lafteedu inay golaaftanka qayb leedahay ayuu arkay cumar oo islaanta laftigeediiba hadallo taagtaagan oo isna iska aamusay oo foorursaday oo iyaduba isagoo madaxweyneha si ay ugu yar shidayso kolkaasuu ninkii afkiisa iska haysta wuu noqday marka cumar wuxuu dareenay ila dadku yaqaanay ninkani inuu ashkata u yimidoo haddana la noqday dib isaga liqay markuu u yeedhu dib u weydiiyeyna dee xaaskaygaan ka cabanayo taadii baan arkay buui markaa waabaan iska aamusay buu waxaan dee ninkaad u ashkatoonaysayba kol haddii tii lagugu hayo lagu hayo dee oo dhan way wada haysataa tani cumar maqaalad qurux badan buuhi oo waa kii ummu awlaadi war waa caruurtayda hooyadood buy war waa tii hamadayda aan ku gudanaya iyo waxay dhibaya waa tii dharkayga iyo wasakhdayda maydaysa waa tii caynka ahayd ee caynka ahayd cayn cid kale waxaanan ka helayn baan ka helaa buu isaan oo ku qabaa oo cid kale siinaya marka adeer kelmadahana iska tuuranaysiiyo intan ma aha mid lagu caalaqaya marka qisadaa waxaynu usoo qaadanaynaa waxyaabaha uu ku yaro arkayo qof waliba waxa uu maaratay kaga raali noqonaya dhinaca kale oo nebi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam taasi de way la soo gudboonaan jirto waxaad ka akhriyi karaysaa suurat alaxzaab ilaa ilaahay uu markaa u garnaqay oo garta uu siiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam wain aradtum haddii aad ragow doontaan istibdaala zawjin oori inaad ku doorsataan doorisaan makaana zawjin tu kale meesheed oo mid intaa iska furtaan mid kala guursataan haddaad taa doontaan wa aataytum ixdaahunna midkoodna siiseen qindaaran maal badan tii hore maal badan aad siiseen falaa ta'khuduu minhu shayan an waxba ha ka qaadanina waxeeda siiya ata'khuduunahu miyaa qaadanaysaan buhtaanan isagoo baail ah ah manaa baail gardarro ah wa iman mubiinan dembi cad isagoo ah waa xaaraan iyo dembi cad ha u dhawaanina wa kayfa ta'khuduunahu oo sidee xaaskaa uga qaadanaysaan meherkeedii waqad afdaa iyaduu gaadhay bacdukum ilaa bacdin barhkiin barhka kale idinkoo isdhex maray idinka oo xaas isu noqday cawradiinnu isu muuqatay wa akhadna minkum weliba waxay idinka qaadeen miihaaqan haliidan ballan aad u adag ballan aad u adagna caqadkiinnii bay ku jirta walaa tankixuu waaya sidaasaa ilahay u subxaana waa xaqii dumarka oo qofkii ninka ahaa ee ku gafayey ilaahay uu uga soo dhicinayo subxaanah oo uu ka hakinayo oo in ku tallaabsadaba loo diiday hadduu ninku gabadhaa hore isla garan waayaanoo ay calafkoodu kala dhammaado o doono inuu furo oo tu kale uu guursado taa hore waxeedii xuquuqdeedii ha u dhammeeya wain aradtum istibdaala zawjin makaana zawj zawj baad bedel qaadanaysaa tii hore meesheedii qindaar iyo xoolo badanna ta hore way kugu lahay waxbaha ka qaadanina siiya u dhammaystira ka xishooda inaa wax kala hadhaan aayadda saasaa ilaahay ula hadlaya wa aataytum ixdaahunna qindaaran midood baa qindaar siisan qindaarka hore aynu soo marnay walqanaadiir almuqandara markiaynu sharxaynay suuratu alcimraan bilowgeeda waa maal badan maal waxbaha ka qaadanina mayaa qaadanaysaa buhtaanan wa iman mubiinan marka buhtaanka been abuuradkaa la odhan jiray been abuurad qofkii oo laga sheego waxaanu odhan tanina waxa weeye qofkii oo lagu sameeyey waxaan qaban dhinacaasay iska shabahaan oo buhtaanan saa darteed baynu ugu macnaynay baail waa baail waa dembi weyn ha qaadanina meherka orida iyadoon oridii ku siinin inaad qasab kaga qaada oo tidhaahda baltan tan kaleba aad ku guursatay tii hore wixeedii ka reeb ilaahay wuxuu ka xishootiinayaa kii rag la odhan jiray ee xaaskiisaa wixii uu ku xalaashaday dib ugu hunguroonayay ayuu ka xishootiiyey cibaarada eeg wa kayfa ta'khuduunahu oo sidaa u qaadanaysa waa la yaabe waqad afdaa bacdukum ilaa bacdin idinkoo isgaadhay idinkoo isgaadho jidhkiinu isgaadhay oo qofkan cawradeedii waxaan aad ku xalaashatay sidaad u qaadanaysa miyaanad qof xishoonayo oo damiirle ahayn taasaa ilaha wey wa akhadna minkum mihaaqan qaliidan ballan adag bay idinka qaadeen ballantaa adaga waxay ahayd waa tii meherka oo markii laguu meherinayey meherkaa waxa muqtadiisu ahaa uu keenayay in xaqan ay yeelato macnaha istaxlalta bihi farjaha cawradeedii baad ku xalaashatay sidaasaa ilahay uli subxaanah marka halkaana qofka dumara wakhtiga la furayo waxa weeyaan meherkeedii iyo xuquuqdeedii la siiyo haddii calafkii uu dhammaadood isku garan weydoo kala tegaysaan lagugu qasbi maayo wixii si ay xaq u lahayd meherkeedii iyo masruufkeedii iyo mutcadeedii iyo hibadeedii wixii aad u hibaysay ama dahab ha ahaado ama alaab guri ha ahaado waxalla wixii aad siiseed u hibaysay waqtigii aad marqaansanaydeen arrinkiinu shahrulcasalka ku jira faraxsanaydeen waxalala wixii aad siisay iyo meher intay lahayd haba badnaado iyo masruufka ay leedahay haday ubad ku hayso ama ur ku leedahay ama muddada cadadbax iyo mutcada shaygii la odhan jiray ee sahayd ahaa intaasaa la isugu hagaajinayaa qadarkay doonaysaba ha gaadho cumar ibnu qisa markaa ay xusaan culamaau tafsiir siiradana ku suganba marka ay taarikhda cumar ka warramayaan soo qaataan iyadoo ummadda uu khudbadaynaya baa waxa uu leeyahay meherka ha qaaleeyanina dumarow gabadh baa waxay leedahay cumarow maxaad u diidaysaa meherka in la qaaleeyayo sawka ilaahay yidhi wa aataytum ixdaahunna qindaaran xoolo badan in orida la siin karo sawka sheegay qindaarkuna dee waa la yaqaana af carabigu waa maal badan cumar dib buu u joogsado wa kaana waqaafan cinda aayaati illaah marka aayad la akhriyo dib buu isu taagi jiray iyadoo ilaahay uuna siiyey maxaad cumarow noogu diidi bay ti waa rag iyo dumarba qofka wax saxaya bulshada islaamka waa la ogolyahay wax toosinaya innagoo salaada tukanayna ayaa ragga safka ah ee imaamka ku xigaa haddii ay garan kari waayaan gefka uu imaamku galay dumarka maxaa loo ogol yahay innama tasfiiqu linnisaa inay markaa iyaga qudhigooda sacabka intay gacanta dhabarkeeda isku dhuftaan inay imaamo waad khaldantay halkaa ka yidhahdaan baa la ogolya dadka muslimiintii waa dad isku ummad keliya oo isasaxaya waa kii lahaa cumarna waa gafay islaanina way garatay mu odhanin ama xidha islaanta ama way xujowday mu odhanin ama qasbay wadaa mu odhanine iyo fabqalo leh <laughs> waa xaalad abuur mu odhanine <laughs> wuxuu idhi way wallaahi cumaro madaxweynihii waa kaa gafay islaanina way garatay warku ha ku hadho waaya sidaasibaa markaa ilaahay subxaanahu wa tacaala bal inta aayaad aynu arkayna ee xaqii maatida iyo dumarka ku nuux nuuxsanaya iyo geedkii rag la odhan jiray sida ilaahay uu ula hadlay leanna in fara badan inay raggu xoog ay leeyihiin iyo aftahanimo ay leeyihiin iyo saaxiibbo ay leeyihiin iyo xidhiidh adagoo ay leeyihiin daraaddeed inay wax ku muquuniyaan dumarka ayaa rabbiga ogsoon yahay marka bahalka meherka la ydhaa dee waa arkaysaane nin walooba islaantaada ka gashi baxa haddaad u gashaasnaato un dadkii kuugu dhowaa dadka kalena aada gashigooda iska siiso dee waa laga wanaagsanyay horta kan ka bilo kugu dhow oo iska gashi bax ilaa culimmadu ay markay aayaddaa sharxayaan wa aatu nisaa saduqaatihina nexla in loo qadimaba wakhtiga arooska selafka dhaqankooda saasuu ahaan jira in loo qadimo meherka ama uu yaraan kala barh la siiyo oo wakti hore aad ka gashi baxdo alla wuxuu ka warramaya haddaba halkan aan xusaya aayaadkan soo socda dumarkii guurkoodu uu xaaraamta ahaa ee aan la guursan karayn ayaa aayadahani xusaya dumarkaa guurkoodu xaaraamta yahay aan la guursan karaynin waxa ay noqonayaan wixii uu daliil ku soo arooray gabadh kasta waa la guursan karaa oo meher xalaala ayaa lagula dhaqmi karaa ilaa intan sharcigu xaaraantinimeeyey mooyaane marka qaarkood aayadahan suuratu nisaa aynu imika dul taagannahay baa sheegaya qaarkoodna qur-aankaa sheegaya meelo kale qaarkoodna xadiidka rasuulkaa ku daraya sala allahu calayhi wasalam wixii daliil sugani uu xaaraantinimeeyo guurkooda xurmo iyo karaamo iyo gacaltooyo qofka ka dhaxaysa daraaddeed looma dhawaanayo adugu sabab timiduun marka iyadoo ilaa juska ay socon doonto aayaadkaas ilaa aayadda afariyo labaatanaad waxaan jeclaan lahay si kooban inaynu u sheegno dumarkaa guurkooda uu xaraamta yahay markaynu isu isu soo wada ururinno nusuusta kadibna midba meeshii ay kaaga soo baxda uun aad la kulanto dumarkaa soddon ayaa inta badan ay xusaan ama soddon dumara in guurkooda xaraam yahay soddonkaas waa saddex meeloodoo min toddoba koob iyo labaatan iyo sagaal siyaabo kala duwan xaraam guurkooda uu ku yahay toddoba xagga nasabka ayaa guurkoodu xaraam ku noqonaya nasab idinka dhexeeya daraaddii todobana nuugmo nuugmo waa maxay macnaha naas la wada jaqay ila haddii caanaha la wada jaqo meeshii nas gacaltooyo kalaa timide toddobadaasina xaggaasi xaraan ku noqonaya toddobana xagga xidhitinimada xidhitinimo timid awgeed oo ama adiga iyo dadkan idin dhex martay ama waaridkaaga dhex todobana toddobana xaggaasi ku noqonaya koob iyo labaatan sagaalna siyaabo kala duwan ayay xaraam ku noqonayaan marka toddobadii nasabka haddaynu tirino waa qofka hooyadii iyo inantiisii iyo walaashii iyo eddadii iyo habaryartii tuu abtiga u ahaa iyo tii adeerka ruma u ahaa toddobadaasoo xagga naaska ahina iyaguna waa xaraam macnaheedu muxuu noqonayaa yaa hooyo kuu noqonaya tii aad naaskeeda jaqday inantaada teebaa noqonaysa tii xaaskaaga jaqday walaashaa teebaa noqonaysa tii hee naas wada jaqdeen edadaa teebaa noqonaysa tii aabbahaa naasay wada jaqeen dee sidaasunu wad toddobana waa xaggii xidhitinimada oo waxa weeye gabadhii xaaskaaga dhashay iyo oo dee sodohdaah sodohdaa iyo sodo eh, gabadhaadu inantii ay wadatay ee eh, nin hore ay u dhashay aayaadkana ilaahay rabiiba uu ku magaca rabiiba arabaaib loo yaqaano nin hore ay u dhashay waaya iyo gabadhii inankaaga ee adu ahayd maxay sodoga iyo gabadhii xaaskii aabbaha ee maxay ku ahayd aayadaa afartaa waxaa soo raacaya xaaskaaga walaasheed xaaskaaga eddadeed xaaskaaga habaryarteed kuwaasina qaar loo hunguroodo ma aha halkaa toddobaynu sheegnay waaye koob iyo labaatan wey toddobada sagaalka sida mutafariqa ah guurkoodu xaraamta u noqonayo siyaabo kala tagsan waxaa ka mid ah gabadhii uu qofku dalqadaha u dhameeyey suurat lbaqara aynu kusoo marray sooma xataa tankixa falaa taxilu lahu xataa tankixa zawjan hayra iyo gabadhii shanaad hadduu dee afar qabo ila inuu waasho looma ogolee mathnaa wa hulaaa wa rubaac baynu soo marnay inaanu afar dhaafin karaynin walbulaacna iyo tii licaanku uu dhex maray licaanka imika sharxi kari mayna suuratu nisaa baynu suuratu nuur baynu ku isla nacdaltameen oo iyagana waa kala go waxa soo raaca gabadhii nin kale qabo walmuxsanaatu min annisaa juskaynu ugu tegaynaa bilowgiisa nin kale gabadh u mehersan lagama dul meherin karo gabadhii nin kale ka ciddo tirsanaysa nin kalaa furay cadadbixiisii bay waddaa weli kamay cadad bixin taana halkaynu ku soo marnay suurat lbaqara walaa taczimuu cuqdat annikaaxi xataa yabluqa alkitaabu ajalah meher ma ansaxaya buu ilaahay yidhi ilaahay cadadbaxda gabadhaas waa shan halkaas shan soo maaha afarta kale waxa weeye tii kaafirad ahay ee aan ahlukitaabka ahayn walaa tankixu lmushrikaati xataa yuumin tii zaaniyad ahay ee lagu yaqaano xunkaa waxaa qurunka ah azaaniya wzaaniyatu laa yankixuhaa ila aw mushrik waxurima dalika cala lmu'miniin dadka mu'miniinta ilahay uu ka xaaraantinimeeyey tii addoonta ahayd maba hayne ninku haddii uu gabadh xora guursan karaya ama gabadh xora qaba uu qabo addoon inuu guursado looma ogolaa dalika liman khashiya alcanata minkum suuratu nuur baad ka akhriyaysa waxa saddexdaa soo raaca oo xadiidku sheegay almuxrima gabadho haday xaajiya tahay arrinkan loola tegi maayo xaajiyadaas cibaadada bay gudanaysa xadiidka rasuulkaa tilmaamaya sala allahu calayh shan hore iyo afar sagaal weeye waxba kugu celcelinmayna waqti uma haynee sheekha cajaradun baad iska iibsanaysaa cajaradun baad qaadanaysaa dabeedna waad ku ceshanaysaa waad noodkaraysan kartaa markaa si dhib yar baad u qoran kartaa marka sagaal meela iyo koob iyo labaatan soddonkaa dumara weeye mar labaad baa la qaybinayaa waxay u qaybsamayaan wax xaaraannimadooda ay weligeedba tahay iyo wax ay wakti ku eg tahay macnaha waa maanicun muabad wa maanicun muaqat mawaanicu nikaax muxaramaat min annisaana waa laydhaha mawaanicu nikaaxna waad ku arkaysaa fiqiga maanica ama shayga diiday guurkooda waa weligiiba qaarkoodna waa muaqat marka intaa aynu sheegnay tiradaa aynu sheegnay koob iyo toban ka mid ah aan idhaahnee xaaraantinimadooda wakhti bay ku xadidan tahay maxaa soo hadhay sagaal iyo tobanna weligoodba xaaraan bay ka ahaanayaan waxa yar dhinaca xaaraantinimadooda ay kooban tahay macnaha ay wakhtiga ku xadidan tahay sagaalkan aynu tirinnay siyaabaha kala duwan xaaraanta ku ah ee saddexda toddobaad aan ku jirin mid keliya ayaa xaaraantinimadeedu weligeedba ay tahay oo ah almulaacana gabadhii lacaanku idin dhex maray laakiin sideedda kaleba sifada ku qotonta ama xaaladday markaa ku sugan yihiin hadday ka baxaan guurkoodu xalaal buu noqonaya tii nin qabay dee hadduu furo ku jirtay markay ka baxdo haday gaal ahayd markay islaanto haday addoon ahayd markay xorowdo hadday saaniyad ahayd si fiicanoo qurux badan markay utooba kullu daalik xaaladda qofkii ku sugan yahay marka marka sagaalkaa middaa mooyaane sideedda kaleba xaaraantinimadoodu waa maxay waa muaqat koob iyo labaatankan iyaga saddex ka mid ah ayaa xaaraantinimadoodu wakhti ay leedahay waa xaaskaaga walaasheed edadeed habaryarteed waxay kaa xaaraam yihiin maxay inta aa xaaska wada joogtaa laakiin haddii xaaskii kala tagtaa saddexdooduba xalaal bay noqonayaan maaha haddii lagu bedele istakfirul suufiyaasha qaarkood baa taa hore way gabowdeeyo walaasheed kusoo bedela xaggaa loo kici maayo dar ilaahay baa u kala tagteen oo idin kala dhammaatay oo wakhti walaasheed guursatay taasoo kale weeye marka saddex koob iyo labaatanka ka mid ah iyo sideed sagaalka ka mid ah waa imisa koob iyo toban koob iyo tobanka xaaraantinimadooda wakhti bay ku xadidan tahay sagaal iyo tobanka kalena xurmadooda waa mu'abad labadaa jeer bay qaybsamayaan marka la eego maaragtay dumarkaa guurkoodu xaraamta intaa wixii ka soo hadhay maalan tii a ilmaadeerka ruma ahaydeen tii a habarwadaagga ahaydeen iyo tii ma garanaysaa ilma ahaydeen laba walaalabaaba idinkala dhalayba waxaa ka sii fiican guurka durugsan waxyaabo badan daraaddood laakiin waa xalaal waa xalaal waxaa markaa qaacidada kale ay noqonaysaa qofka iyada aad guursan karto ubadkeedana waad guursan karaysa qofka iyada aanad guursan karinna ubadkeedana ma guursan karti marka laga soo reebo eddada iyo habaryarta oo iyagii ma guursan karaysi laakiin waad guursanaysaa ubadkooda waaya marka waynu jeclaan lahayn inuu qof dadku maaragtay dib u waraystaanoo si casharku uu marka dambe u jilicsanaado oo si wanaagsan aad u fahmi karto in aad ka soo bogato tiradaa waayo shaqo guri ha ku ahaata dib u raajacaadooda alla wuxu uhi walaa tankixu ha guursanina maa nakaxa aabbaa'ukum aabbayaashiin ooryaha ay guursadeen oo min annisaa'i dumarka ah aayadiin ha u hunguroonina wey ninna aayadii wax ka dayn ilaa maa qad salafa wixii horu maray mooyaane ee carabtu islaamka ka hor ay ku dhaqmeen mooyaane innahu arrinka noocaas guurka qofku aayadii uu wax ka dayo kaana wuxuu noqday faaxishatan foolxumo wa maqtan wax ilaahay ka caraysiinaya wasaa'a sabiilan waddo la marana isagaa u xun alla saasuu yihi subxaana aayadda waxa ku soo degtay nebiga calayhi salaatu wasalaam wakhtigiis ayuu nindhintay dabeedna ninbaa aayadii oo ninkaas aabbihii uu ka dhintay ayuu kala hadlay wixii carabtu ay wadwadi jireen berigii hore dabeedna islaan geesyadaba hedo caqli badanoo waxay aragtay isbedel inuu yimi bay garatay wixii horena wax badan la jafay oo la tuuray jaahiliyada iyo eh, xumaanteedii waxay tidhi war waxaan yar dareemayaa in aan hooyadaa uun ahay oo si uun baan inaan hooyada ahay u dareemayaaye bal aan weydiina arrinta nebiga nebigaa la isula tegay weydiiyeen aayaadkana ilaahay uu kusoo dejiyo jawaabtii baa laga xilqaaday rasuulka sala allahu calayh wasalam waa mamnuuc wey ha guursanina dumarka aabayaashiid ay guursadeen ilaa maa qad salafa wixii hore cafa allaahu camaa salaf wixii hore carabi ay wadawadi jirtay islaamka ka hor laga dhaaf lianna alislaama yajubu maa qabla ilaa islaamku wixii ka horreeya wuu dumiyaaye wixii hore laydin qabsan maayo iminka maya markaasaa ilaahay uu tilmaamay dhaqankan xumaantiisa innahu kaana faaxishatan wa maqtan wa saaa sabiila tii sinada ayay dheer tahay maxay wa maqta walaa taqrabu zina innahu kaana faaxishatan wa saaa sabiila tan waxaa lagu sii waa sino qofkii dee hooyadii uu ka sinaysanaya uun laguma sheegi karo waxaasoo kale guur waa guur aada u foolxumo badan guurka dadkan la xaaraantinimeeye hadduu qofku isku dayo maalmo dhaweyd baan jariirad ku arkayay maxaan idhaahdaa laba walaal yahaan oo sidaasoo kale oo wax noocaasa wadwaday in la sheegaba maahaba in la sheegaba maaha waxa noocaasoo kale ahoo waa wax liito oo dee waad arkaysaa gaalada diinla halkaasay maraysa laba walaalabaa wax wadwaday ayay markaa weliba iclaamka gelinayaan gaaladu ee wadwadayaan waa arrin aad iyo aad u yaab badanoo marka damiirka iyo xishoodka waa iimaanka haddii iimaan la waayo dadku dee waa xoolahaasoo kalawn waa xoolahaasoo kalawn waa orgacaa yar ee ku tababar qaadanaya hooyadiioo jaqsiinaysa waba noocaasoo kale maxay kaga duwanyiin dee waa walaashiiyo waa kana carruur buu ka dhalay baa la leeyahay sidaasaa ilahay wuli subxaana markaa inta kale intooda badan halkanay ku sheegan yihiin dee duruusta dambe insha allah weli xadiidi baqiya allah subxaana